bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimam اlmuؤlifu raximah اllahu tacaala aلثaaliثaةa caشhar waxaan soo haynay kitaabu الtaqriib lilimaam الnawowiy raximah اllah صifaةu man tuqbal riwaayatuhu ayaan joognay masalada saddex-iyo tobnaad fii alfaadi اljarxi waاtacdiil jarxiga iyo tacdiilka alfaadiisa qad ratabaha bnu abi xaatim qad ratabaha waxaa tartiibiyey ibnu abi xaatim ibnu abi xaatim fa axsana waa hagaajiyey alfaadda jarxiga iyo tacdiilka ayuu halkan ka gelayaa jarxina waa qofkii markaa la jarxiyey ama dabdigiisa ama cadaaladiisa waa dacni raawiga lagu samaynayo sawaan kaana fi اdabdi aw fi اlcadaalati tadiilkuna tadiilku marka tacdiilkuna wuxuu noqonayaa taskiyada iyo ammaanta la ammaanay alfaad ayuu iska leeyahay marka oo culammada xadiidku ay isticmaalaan alfaadahaas uu jarxigu iyo tacdiilku ay leeyihiin laba qaybood ayay u qaybsamaan qayb isqilaax khaasa ah iyo qayb iyado isqilaax caam ah ah ayb isqilaaxa caamka ayuu hormarinayaa ibnu abi xaatim uuna ka soo qaatay midka khaaskaana waa ishaaraya waa ti tilmaamayaa qad ratabahaa waxaa tartiibiyey oo iskukala hormariyey say u kala horeeyaan ibnu abi xaatimin cabdiraxmaan ibn abi xaatim wahuwa cabduraxmaan ibn moxamed ibn idriis abuu xaatim alraasi wiilkiisa wa badanaan aabbihii iyo eh, saaxiibkiisa abuu zurca ayuu ka wariyaa jarxiga iyo tacdiilka iyo alfaadaha ay isticmaaleen faalfaadu fa axsana waa hagaajiyey fa alfaadu tacdiili tacdiilka alfaaddiisa maraatibu weeyaan aclaahaa martabada ugu sarrayso hiqatun weeyaan aw mutqinun aw habtun aw xujatun aw cadlun xaafid aw daabitun sidaa weeyaan martabada ugu sarrayso ugu horrayso ayb ahaaniyatu midda labaad saduuqun weeyaan aw amase maxaluhu sidqu aw laa ba'sa bihi qaala bnu abi xaatim ibn abi xaatim waxa uu yidhi huwa miman yuktabu xadiiuhu huwa saduuqu ama ninka la dhahayo maxaluhu sidqu ama laa ba'sa bihi ninka la dhahaayo miman yuktabu xadiiuhu weeyaan kan xadiidkiisa la qoraayo wayundaru fiihi la eegayo markaa wahiy almansilatu ahaaniya waa derajada labaad wa huwa kamaa qaala waa siduu u yidhi lianna haadihi alcibaarata cibaaradan laa tushciru bidabdi dabdi ma tusayso yacni dabdi taam ama tusayso fayuctabaru xadiiuhu xadiidkiisa marka waa lagu ictibaar qaadanayaa calaa maa taqadama sidii soo hormartay awaa'il hada nooc soo hormartay yani fayuctabaru xadiiuhu wuxuu u jeedaa xadiidkiisi baa la ictibaar qaadanayaa oo bimuwaafaqati اdaabiqiin ayaa lagu feerinayaa dadka dabdiga leh inuu waafaqayo iyo in kale hadduu waafaqayo waa la qaadanayaa midkii uu ku khilaafo dadka dabdiga lehna waa laga tegaana ayb kan labaad marka sidaasuu ku sheegay darajadan labaad wacan yaxya bni maciin yaxya bni maciin xaggiisa waxaa laga wariyey idaa qultu wuxuu yidhi haddaan idhaahdo laa ba'sa bihi fa huwa iqatun weeyaan qofkaas isilaax khaas ayuu u leexda hadda marka awl wuxuu ku soo yidhi waxaa ugu sarraysa iqatun aw mutqinun aw habtun iyo derajada labaadna waxaa ku jirtay laa ba'sa bihi oo laa ba'sa bihi darajada labaadoo dadka aan dabdiga taamkaa laga helin ayaa laa ba'sa bihi lagu sheegaa laakiin yaxya ibnu maciin haddii uu yidhaahdo wuxuu yidhi haddii aan dhaho laa ba'sa bihi ama laysa bihi ba'sun hadduu yidhahdo fahuwa iqatun waa hore wa marka intaad iska fiiriso un laa ba'sa bihida derajo labaad waayo hadhihine hadday yaxya ibnu maciin ka soo baxdo isagoo isdilaaxiisa laa ba'sa bihi qofka darajada koowaadu saa dhaha laa ba'sa bihi uu yidhaahdaa waxaa la mid a abu xaatim laftirkiisa ibnu abi xaatim aabbihiisa haddii uu yidhaahdo fulaanun saduuq mararka qaar saduuqa wuxuu u isticmaalaa qof xaafid ah oo iqa ah oo weliba weyn waxaa ka mid a alimaam muslim wuxuu yidhi muslim اlxajaaj saduuqun imaamka saxiixa iska leh saduuq ayuu ku sheegay abu xaatim marka saduuqiisu isagu waxaa la yidhaahdaa laf alfaadda yacni tacdiilku aadu ugu ad adkaay inuu iska bixiyo ama uu iqanimada iska bixiyo ma dhici jirin sida badan de dadka uu siiyana waxaad fahmaya marka dad heer sara gaaray inay yihiin kuwo badanoo oo saduuq uu ku sheegana waa daraja اlأuulى bay gelaayeen walaa yuqaawimu qawluhu can nafsihi ayb walaa yuqaawimu ma muqaawamaynayo oo ka hor imaan maayo qowluhu qowlkiisa yaxya bnu maciin can nafsihi nafsadiisa uu ka sheegay idaa qultu laa ba'sa bihi uu yidhi naqla ibni abi xaatim ibni abi xaatim naqligiisii aan hadda sheegno qaybta labaad uu ku daray ka hor imaan maayo can ahli اlfanni uu ka soo naqliyey dadka ahlu ah sababtoona uga hor imaanaynin waxay tahay isilaax khaasa waay ibnu maciin isagaa uu khaas u yahay midaan walaa yuqaawimu qowluhu ibn maciin qowlkiisu ka hor imaan maayo can nafsihi uu ka sheegay naqla bni abi xaatim ibni abi xaatim naqligiisii uu soo naqliyey can ahli اlfanni ahlu uu ka soo naqliyey ka hor imaan maayo sababtaan uga hor imaanaynin waa istilaax khaasa oo ibnu maciin isaga uu iska sheegay oo isaga uu leeyahay ou maray waay midkaasna waa midka caamka ay culammadu u badan yihiin xadiidka marka culamaauulxadiid hadday qofku yidhaahdaan laa ba'sa bihi iyo saduuq iyo maxalluhu sidqu iyo xadiidkiisu waa xasan hadday iqatun ama habtun mutqinun xaafidun daabitun imaamun xujatun iyo ay isticmaalaanna waa daraja aluulaa الdرجة الأولى الثالثة درجada سddexaad شhayk weeyaan in la yidhaha شhayk fayukتab وayunظar oo isagana xadiiثkiisu marka waa la qorayaa waana wayundaru فiihi xaadiiثta kale lagu fiirinaya ciraaqi isaga martabadan wuxuu ku dhex sheegay maxaluhu sidqu ayb shaykhu اlwasط iyo xasan اlxadiid iyo jayid اlxadiid iyo waxyaabahaas marka derajadan uu leeyahay shaykhun fayuktabu wayundar ibnu xajarka isaga wuxuu dhahaa ama uu la simaa saduuqun sayi اlxifdi iyo isla siman yihiin ayb kuwa uu markaa ibnu xajar dhahayo saduuqun sayi اlxifdi iyo saduuqun yahim iyo saduuqun lahu awhaam iyo saduuqun yukhdi saduuqun tagayara biakhara iyo kuwa uu sidaas ibnu xajar ku sheego iyo waxaa siman kuwa derajadan saddexaad oo uu leeyahay shaykhun ibn abi xaatim innaga badanaa kitaabka ibnu xajaraan akhrisannaa oo taqriibka wakhtigaan culimmada hadda isaga unbaa marka wuxuu u yahay kitaab oo jarciga iyo tacdiilka ay u soo qaataan markay duruustooda akhrinayaan marka darajada koowaad waxaa la siiyey kuwa iqatun habtun ama xaafidun ama daabitun tan labaad waxaa la siiyey saduuq oyna waxba raacsanayn feeri saduuqun laa ba'sa bihi maxaluhu sidqu waasaa la raaciyey xasanu اlxadiid iyo lamidan darajada saddexaad oo ibnu abi xaatim uu leeyahay waa shaykhun iyo wasad iyo lagu sheego waa midda ibnu xajar isaguna uu ka dhigo saduuq oo wax lagu daray saduuq oo nooc jarxiga lagu daray saduuqun yukhdi saduuqun sayi lxifdi saduuqun eh, yahim heebaha uu ku daro saduuqun lahu owhaam kuwayaalkaas iyaga marka maxay noqonayaan xadiidkooda ictibaar iyo mutaabacaad ayaa loo qaataa haddaan ictibaar iyo mutaabacaad aynan helin xadiidkooda waxaa badan inaan in la celiyo amaa darajadii labaad ninku haddii saduuq keliya lagu sheegay xadiidkiis waa xasan hadduusan mukhaalafo iyo dhibaato kale aysan ku imaanin ayb alraabicatu midda afaraad saalixu اlxadiid ayuu yidhi yuktabu lilictibaar fulaanu saalixu اlxadiid ayaa la yidhi yuktabu waa la qorayaa lilictibaari baa loo qortaa in mutaabacaad iyo baabulmutaabacaat shawaahid baa loo qortaa isa lilixtijaaj looma qorto ku leeyahay ciraaqi marka wuxuu ku daray kuwan saduuqun in shaa allah arju annahu laa ba'sa bihi iyo suwaylex iyo yuu ku daray ibnu xajarna kuwa waxa u isticmaala waa kuwa uu yidhaahdo maqbuul maqbuulun maqbuul markuu ibn xajar yidhaha macnaheedu waxaa weeyaan maqbuulun idaa tuubica wailaa fa layin اlxadiid maqbuul qofka u yidhaahda ayb marka saalixu اlxadiid yuktabu lilictibaarka derajada maqbuulkuu ku soo aadaa taqriibka kii hore iyo midkanna waxay ku kala duwan yihiin saduuqun yukhdi midka la saduuqun yahim marmar in xadiidkiisa isagoo biduuni mutaabaca shaahid in layska qaataa laga yaaba way dhacdaa bal waxaa la helaa ruwaad oo saxiixu muslimka oo saduuqun yukhdi iyo saduuqun yahim iyo loogu tarjamay kuwan iyaga marka xadiidkooda rubamaa marka in la qaato biduuni ictibaar biduuni yani mutaabaca biduuni mutaabic walaa shaahid amaa kuwan dambe iyaga laabudda inay mutaabacaad helaan waa kuwa ibnu xajar maqbuulka ku sheegay ayb darajada afaraadna marka taas ku sheegay intan marka istilaaxaad khaasa yaa jiro kan ibnu maciin oo kale kuwa ay leeyihiin bukhaari oo kale istilaax khaasuu leeyahay sakatuu canhu iyo munkarulxadiid iyo fiihi nadar iyo haddii uu sidaa yidhaha bukhaari ninkaas waa jarxi meesha u dhammaystiran ayb wa ama alfaadu ljarxi jarxiga alfaadiisa famaraatibu weeyaan iyaduna faidaa qaaluu haddii ay yidhaahdaan layinu اlxadiid kutiba xadiiuhu xadiidkiisa waa la qoraa wayundaru waa la eegaa oo waxbaa yani waa e, ictibaaran wayundaru waa la fiiriyaa ictibaaran ictibaar ahaan baa loo fiirsadaa oo waxaa weeyaan qofka layinu lxadiidka mutaabacaya shaahid iyo waa galaa waana jarxi nooc jarxiya waa jarxiga kuwa ugu khafiifsan wa wa qaala daara quطniyu daara quطni waxa uu yidhi idaa qultu haddaan dhaho layinu اlxadiid lam yakun saaqiطan qofkaas saaqid ma aha nin dhacay ma aha xadiidkiisa laga tegey ma aha waa isilaax marka khaasa kanna ayb waa sidan wuxuu yidhi suaalaatu xamzata bnu su-aalaatu xamsata bni yuusuf الsahmi ayaa wuxuu yidhi idaa qulta haddaad tidhaa fulaanun layin eesh turiid buu yidhi su-aalaadku waa daabacan yihiin oo su-aalaadku xamza ibn eh, ibraahim xamsata bni yuusuf asahmi daara qudni uu su'aalay kutubu su-aalaad ayay ka mid yihiin markii uu sidaa yidhi wuxuu ku jawaabay marka idaa qultu layinu اlxadiid lam yakun saaqiطan sidaa ogaw buu yidhi marka ayb walaakin majruuxan walaakin yakuunu wuxuu ahaanayaa qofkaasi majruuxan mid la jarxiyey bishayin lagu jarxiyey shay shayga oo laa yusqidu can ilcadaalati cadaaladda aan tuuraynin laa yusqidu aan ridaynin can ilcadaalati aan tuuraynin yani qofka sidan la dhahayo layin ulxadiid waa qof dabdigiisa la haysta wa cadaaladda aan lagu haysanin wa qowluhum ay yidhaahdaan culamaa ulxadiid laysa biqawiyin martabadan layin waxaa lamida ah fiihi liin fiihi liin haddii la yidhaah ay fiihi dacfun fiihi liin saasaa loo akrinaa markan fiihi iyo layinun ma isqaadanayaan fulaanun fiihi liin dacfi baa ku jira ayb dadka gabol arkay waxay u akrinayaan fulaan ibnu fulaan qaala ibnu xajar fiihi layinun sidaas maaha qofka yani dacfi baa isaga ku dhex jira xadiidka adda wax laga yani laga hadlaya ayb ayb meeshan laftirkeeda saduuqun yahim iyo dad waxaad arkay iyagana marka uu macno u qaadanaya saduuqun yahim waa saduuq hamiyo ay ku leeyihiin ma calaaqa mabale min wahima yahimu wahima waa akhdaa buu sameeya waa ismoodsiiyaa ee hama ma aha calaaqana lama leh hamiga iyo baabkan yani wax calaaqa ka dhexeeya ma leh ayb waxaasoo dhanna waxaa keena haddaan culamo laga dhegaysanin waxa wax dhan waa istilaaxaadku qofku ma fahmi karo xataa hadduu si fiican u yaqaan af carabiga yani waa afgarad iyo erayo yani istilaaxaad gaar ah oo u baahan iyaga sidooda fanni ahaan in loo fahmo u baahan wa qowluhum markay yidhaahdeen kan hore marka qaybtan hore layinu lxadiidka fulaanun layinu lxadiid waxaa la mida fiihi liin layinun keliya haddii la yidhaahdo fiihi maqaal ducifa tacrifu wa tunkir laysa bidaaka laysa bilmatiin laysa bixujatin laysa bicumdatin laysa bimurdin lidacfi maa huwa lidacfi maa huwa fiihi qulfun takalamuu fiihi dacanuu fiihi madcuunun fiihi sayi lxifdi waxaaso dhan marka waa qaybahan wa qowluhum ay leeyihiin laysa biqawiyin yugtabu xadiiuhu xadiidkiisa waa la qoraa wa huwa duuna layinun layinun uu ka hoseeya kan la yidhi ayb laysa biqawiyin iyo laysa bilqawiyina waa kala duwantahay iska jir isna markaa jarxiga tacdiilka la joogo ninka laysa bilqawiyi ah lagu sifeeyo tacdiilka waa uga dhow yahay ninka la yidhaha laysa biqawiyin saasay culammada leeyihiin maxaa yeele laysa biqawiyin waxay tusaysaa adnaa quwaba inuusan lahaynba ninkan amaa midka la leeyahay laysa bilqawiyi waxaa weeyaan quwo waa leeyahay laakiin quwadii laysla yaqaana ma haayan marka ninkay ugu tarjamaan laysa bilqawiyi tacdiilku wuu uga dhow yahay wax badan kan laysa biqawiyin lagu tilmaamayo laysa biqawiyin baa jarxi daran labadooda waidaa qaaluu haddii ay yidhaahdo daciifu اlxadiidi faduuna laysa biqawiyin laysa biqawiyin ku ka hooseeyo haddii daciifu اlxadiid la yidhaha xadiidkiiba loo nisbeeyo xadiidkiis in yani xagga xadiidka uu daciif ka yahay walaa yuطraxu laakiin lama tuurayo yuctabaru bihi waa lagu ictibaar qaataa ayb ictibaar yuctabaru bihi markuu leeyahy baabu lmutaabacati shawaahid waa loo isticmaala buu ka wada waidaa qaaluu haddii ay yidhaahdaan matruuku اlxadiiثi aw daahibuhu yani daahibu اlxadiiث aw kadaabun fahuwa saaqidun weeyaan laa yuktabu xadiiثuhu xadiidkiisa lama qoro yani lilictibaar looma qoro ee haddii dadka looga digaayo in la qoraa waa bannaanta hora usoo ogaanayb marka waxaad qaadanaysaa taqriibu tahdiibka muqadamadiisaa fiirina isagu marka istilaaxa u leeyahay culammada marka istilaaxaadkan oo dhan bu intuu khulaaseeyo ayuu wuxuu ka soo bixiyey ilaa iyo toban martaba meelahaas taqriiban wax ku dhowdhow marka saxaabada ayay wax jarx iyo tacdiil kuma dhacayo waa mucadaliin iqa iyo waxaa isaga dhahay saxaabi hadduu ku yidhaha intaas ku filan derajada ku xigtou gelaya marka saas u soo ilaa hoos waidaa qaaluu matruuku اlxadiiثi aw daahibhu ya aw daahibuhu aw waahiihi ama waahi اlxadiiث yani waa isku mid daahib اlxadiiث matruuk اlxadiiث yani waahi اlxadiiث waxa dhan waa isku wadaa darajo saas u wadaa fahuwa saaqط weeyaan laa yuktabu xadiiثuhu walaa yuctabaru bihi walaa yustashhadu wamin alfaadihim alfaadda culamaa aljarxi watacdiil waxaa ka mid ah fulaanun rawaa canhu nnaas fulaanun hebel rawaa canhu nnaasu dadkaa ka wariyo wasadun dhexdhexaad muqaaribu alxadiid muqaaribna waa loo dabdiyey muqaarabna waa loo dabdiyey midkaan muqaaribu alxadiid xadiidkiisa ayuu wuxuu kula dhowaanayaa waay dadka ahlu xifdiga muqaarabu alxadiidna xadiidkiisa kula dhoweeyo oo waxaa loo isaga xadiidkiisa waxaa loo soo dhoweeyaa dadka ahlu sidqi ahlu dadka xadiidkoodu maqbuulka uu yahay muqaribuhu ay muqaribu اlxadiid laa yuxtaju bihi majhuulun laa shayءa laysa bidalika laysa bidaka اlqawiyi fiihi aw fii xadiiثihi ضacfun ma aclamu bihi ba'san waxaana way isticmaalaan wayustadallu calaa macaaniiha macaanideeda yaa loo deliishadaa bima taqadama wayustadallu bima taqadama la deliishadaa calaa macaaniiha baa loo deliishadaa macaanideeda ayb marka kolley jarxiga tacdiilku waa bad dadka ahalka waana shuruud bay leeyihiin alcilmu biasbaabi اljarxi waالtacdiil inay leeyihiin taqwo cadamu tacasub waxyaabahaas baa loo shardiyaa tacasubka xataa caqadiga baabkan inuu soo gala ma bannaana ma aha maxaa yeelay isagoo calaaqa lama leh tacasubka caqadiga yacnii caqiidada markay iyada baabkeeda joogto qofka ha laga digo ha la dhacniyo ha lagu duro haddii la rabo waa iyadu baabkeeda middaas laakiin baabkan marka laga hadlaayo yaa majruux ah horaan u soo marnay riwaayat اlmubtadic hayr daaciya in la aqbalaayo haddii laakiin markaa mar walba uun bidcadiisii la tilmaamo waxbay utare baabkan waxay u taraysaa wax bidcadiisa taageeraya haddaan aragno waa ka joogsanaynaa marka in lagu dhex sheego way tahay laakiin tacasubkeeda ninkan in inta looga sheego waxuusan ahayn ee dabdigiisii iyo yacni cadaaladiisii inta xagga la dhigo been laga sheego ma fiicno midda la diidahay taas wa culammadii xadiidkana ma samay jirin waxaa kaloo iyada in la ogaado u baahan alfaadan iyo jarxiga iyo tacdiilka waa wax ku dhisan ijtihaad ee wax ku dhisan maahan riwaayo ma aha riwaayo riwaayo maaha markaan leey waxaan u jeedaa waxyi la warinaayo ma aha oo nebiga laga warinayo hebel waa daciif iyo ma aha kaas waa layska aqbali lahaa hadday sidaa tahay laakiin waa ijtihaad ninkan waa fiirinaya ninkan xaggi xaggu ka fiirinaya waxay la noqoneen inuu daciif yahay sheekh kale waxay la noqon kartaa inaanu daciif ahayn waa la kala rajaxa wartooda halkaa marka haddii waa baabulijtihaad la yidhi khata iyo sawaab waa ixtimaalaa wa marka sheekhan jarxiga samaynaayo yukhdi wa yusiib taaratan marka waa asiiba taaratan waa gefa waa laga tegaa markau gefa haddii laga taga marka culimmadii warkoodiiyaa laga tegey sax ma ah hadday ku ijmaacaan waa baab hadday isku khilaafaan laakiin qawaacidda la raaca soo ma garanin dadka qaar baa waxay u qaateen yacni fulaan min annaas hadduu jarxi sameeyo bis waay waa in la aqbalaba haddaan adnaa yacni taradud hadduu kaa galo bis waayo nacam qofkii asagaa majruux noqonayaba saa uma shaqeeya marka baabkan culamaa uljarxi marka waa ijtihaad walidaalika waxaa arkaya nin laysku khilaafay oo aad arinkiisu marka u badan yahay kuwii ay soo gaareenna khibradooday uga warramaan kuwii aynan soo gaarinna axaadiidta ay ka arkeen ayay uga warramaan jarxigooda ayb ninkii waxaa laga yaabaa labaatan xadiid in laga arkay sideed iyo toban ay waafaqayso ragga xufaadda ah ninkaasoo kale maxay dhahayaan iqatun nin kalaa wuxuu arkay ninkaa kontan xadiid ayuu ka arkay markaasu wuxuu arkay soddon xadiid ku dhowaad inay tahay eh, uu khilaafayo dadka xufaadda ah labaatanna uu waafaqayo kan waxaa laga yaabaa labaatankii saxsanayd inay kan ku soo toostay soo ma garanin kaa marka binaan calaa daalika ou iqa ku sheegay kanna ou arkay wax ka badan jarxiyey jarxigaa la hormarinaa marka cagsi waa dhici kartaa marka waxay u baahan tahay marka aqwaasha inta la ururiyo wax la saaro marka aqwaasha marka culummadii dambe ragga ururiyey ibnu xajar iyo imaamu dahabi ayaa u caansan ayaga marka alfaadaas iyo khilaafkaas oo dhan bay ku ururinayaan hal xugunay kuu saarayaan ninka daalibka mubtadi ah inuu iyaga iska qaataa roon warkooda hadaadanba adig ku ijtihaadi karin haddaad laakiin tahdiibu tahdiib ka bilowdo waa yaabaysaa wax badan waa arkaya nin la dhahayo iqo daciif qof kale uu leeya laysa bidaaka alfaadan dhan baa ku soo maraysa see la yeelaya adigiina ahal uma tihid inaad jamciso midkan jarxigiisu ma sugo yani waa dhib badan tahay jarxiga iyo tacdiilka isaga waa la wariyaa isaga laftirkiisa waa inuu ka sugnaado qofka jarxiga iyo tacdiilka xataa yaxya bnu maciin oo kale riwaayaad badan baa looga wariyaa riwaayaadka horta waa inuu waxaan ka sugan yahay isaga in la ogaado <clears throat> mararka qaar baa waxaa jarxi aan sugnaaninoo isaga ka sugnayn ayaa la warinaa ciddii kuu caddaylayd waa inay waa inaad taqaan maka qof zamankan jooga marka ma maarmaayo ibnu xajar iyo dahabi baabkaan waa dhici kartaa qof ama labo ama dad ahal u noqday inay iyagu markaa wax ku ijtihaadaan oo culimmada yani eh, iyagu fannigan aad u taqaano haddana laakiin iyaga laftirkooda waxay ka bilaabeen meeshaan ayb cilmigaanna marka ka cilmi ahaan kutub badanaa laga alifay waxaa ka mid ah kutubta laga alifay aljarx watacdiil libni abi xaatim mawsuuco waay kitaabkuma qaydna waxaa ka mid ah taariikh kutubu tawaariikh ee bukhaari uu leeyahay taariikhulkabiirka iyo taariikhulawsadka iyo ayb waxaa kaloo eh, laga alifay kutub eh, rijaalu sita kitaabu ulkamaal cabdulqani bn cabdilwaaxid almaqdisi tahdiib ulkamaal lilmizi oo isaga laga tahdiibiyey tahdiibu tahdiib oo ibnu xajar tahdiibulkamaalka uu ka soo ikhtisaariyey tadhiibu tahdiib oo imaamu dahabi uu tahdiibulkamaalka isagana khulaaseeyey kulligood faa'iida kama wada marna khulaasatu tadhiib khasraji taqriibu tahdiib ibnu xajar intaa waa sitada iyo wax ku tacalluqa kuwa waxaa loo alifay ducafada keliya ninku hadduu daciif yahay kutub ducafaa laga fiirina alkaamil libni cadiy aljurjaani waa madbuuc miisaan lictidaalka dahabi shan mujallad ah lisaan اlmiisaan oo ziyaadaad iyo tacliiqaad ibnu xajar uu ku daray miisaankaas oo isagana ilaa toddoba mujalad meelahaas gaaraya kutubtaasaa marka loo aadaa waa qayb dhan oo marka cilmulxadiidka ka mida hadda jarxiga iyo tacdiilku waxuu noqdayba isaga wakhtigiisii ma dhammaanin oo wakhtigiisii dabcan inta qof diin akhrina uu joogo waa joogaa isaguna laakiin asalka uu ku bilowday iyo fahamkiisu halkaasaa waxay u tahay marka xididkiisu meeshaas ka bilowda waqtigaanna marka dadka qudaada noqonaya iyo dadka muftiyaalka noqonaya iyo kuwayaalkaasa waxay u baahan yihiin tacdiil waa baaqi ibnu xajar sida uu leeyahay laakiinse hadda kutaybaadkan yaryarkoo qiila waqaalada ay ka buuxdaa cilmuljarxi watacdiil loo qaatayba dadkiina marka waqtiga looga dhammaynayo maxaad baranaya haddaad tiraadidna jarxiga iyo tacdiilka diintu ka mid yihiin kuleeyahy nacam jarxiga iyo tacdiilkiina kutubtii asalka u ahayd isagoon ka fahmin ayuu rabaa marka inuu marka midda kale jarxiga iyo tacdiilku keliya ma ahan fulaan waa mubtadic iyo kaas waa hebel iyo ma ahan kelima xaaskiniyayb cilmiga qofka waxaa fiican isagoo ahal u noqday inuu gaaro xaggaas uu ka gaaro yanii shayga adoo gaaray marka aad baranayso oo uu ka fiican yahay adoon gaarin markaad dalaq dhahdan madcaan arkaya marka alfaaddan iyo ama yacni waxyaabaha ku tacalluqa jarxiga iyo sheegsheegaya haddaad tidhaahdid yacni meesha ugu sokaysa xadiidka mursalka muxuu yahay iyo hal yuxtaju bihi iyo waxba kama yaqaano ayb taasna ma fiicno ayb wayustadallu calaa macaaniiha bimaa taqadama macaanideedaa marka loo deliishadaa wixii soo hormaray baa la deliishadaa macaanidaanaana loo deliishadaa macaanideeda wax badanna waxaa ka dhigaya jarxiga iyo tacdiilka isagoo la tadbiiqinayo almucallimi kitaabkiisa tankiilka juska koowaad qawaacid aad u fiican uu leeyahay mawaanic uu jarxigu leeyahay xataa mararka qaar waxaa dhici karto imaamku inuu yidhaahdo fulaan alkadaab misaax iyo markaa uu ujeedo ama uu ujeedo ujeeddo kale dhan kale hadal kale inuu ka wado jarxigu marka min baabi almisaax muu ku yimid ma wuxuu ku yimid min baabi zajri faqad oo hadda xugun ahaa ma xugun ahaanuu ku yimid waa inay waxaasoo dhan marka la kala ogaado ayb النوع الرaaبع والعشhروuن nooca labaatan iyo afaraad kayfiyaةu samاaع الxadiiثi وataxamulihi wa sifatu dabdihi kayfiyatu samaaci اlxadiidi xadiidka maqlitaankiisa kayfiyadeeda wa taxamulihi xadiidka xambaaristiisa sida loo xambaarayo kayfiyadeeda wa sifatu dabdihi dabdigiisa sida loo soo dabdinayo sifadeeda tuqbalu riwaayat lmuslimi albaaligi tuqbalu waa la aqbalaa riwaayat lmuslimi muslimka riwaayadiisa albaaligi ee qaangaarka maa taxamalahu wuxuu soo xambaaray qablahumaa yacnii islaamnimada iyo buluuqa ka hor tuqbalu waa la aqbalaa riwaayat lmuslimi albaaligi muslimka baaliqa riwaayadiisa waa la aqbalaa maa taxamalahu wuxuu soo xambaaray qablahumaa qabla alislaami waalbuluuq islaamnimadii qaangaarka ka hor wuxuu soo xambaaray wamanaca ahaanii kan labaad buluuqa waayee qabla albuluuqa waxaa manciyey qowmun qolo fa akhda'u way gafeen iyaguna taanigu marka waxaa weeyaan qabla albuluuq sabinimada qofkii wax ku soo xambaaray ee bacda albuluuq sheegaayo waa diideen oo nin sabi wax ma xambaari karay dhaheen yumayreer arrintaa iyadaa marka waa lagu diiday waa gafeen buu yidhi alimaamu nawowiye ibnu salaax iyo sababta waxay tahay waxaa la aqbalay dadkii yaryaraa ee asxaabta ka mid ah riwaayadooda xasan iyo xuseen iyo cabdullahi bni zubayr iyo ibnu cabbaas iyo nucmaan ibnu bashiir iyo cabdullahi bni zubayr wuxuu ahaa awalu mawluudin wulida fi lmadiina markaa nebigu markuu dhimanaya hadduu u toban jir meelahaas ayb qaala jamaacat min alculamaai jamaaco culammada ka mida waxay yidhaahdeen yustaxabu waxaa la sunneeyaa yacnii waxaa la jeclaystayo an yabtadi'a inuu ku bilowdo bisamaaci alxadiidi xadiidka maqlitaankiisa bacda alaaiina sana soddon sano kadib yustaxabu waxaa la jeclaystay an yabtadi'a bisamaaci alxadiidi xadiidka maqlitaankiisa inuu ku bilowdo bacda alaaiina sana soddon sano kadib inuu bilaabo oo inta ka horeeya yani waxaa weeyaan waxyaabaha kale marka xadiidka saldhigga u noqon kara iyo waxaas inuu sii barto hadday noqon lahayd qur-aankii iyo waxyaabahaas u leeyahay iyo fiqigii mabaadi'diisii iyo mabaadi usuuli اlfiqhi iyo waxyaabahaas isagoo markaas dhisan inuu halkaa ka bilaabano saasay dhahayaan qaarkood waqiila waxaa la yidhi bacda cishriina labaatan sano kadib wasawaabu sida sawaabkaa fii hadihi اlasmaani wakhtiyadan aلtabkiiru bihi in lagu dheelmado yacnii in lagu in lagu hormaro oo waqti in la dedejiyo aلtabkiiru bihi in lagu degdego min xiini yasixu samaacuhu laga bilaabo min xiini waqtigii yasixu ou ansaxayo samaacuhu samaaciisu ou ansaxayo wa bikatbihi xadiidka qoraalkiisa in lagu degdego wa taqyiidihi qayditaankiisa in la dabdiyo xiina markii yata'ahalu lahu ou ahl u noqdo xadiidkaas ka maqlo markii qoraalkiisa iyo taqyiidkiisana markuu ahl u noqdo wayakhtalifu wuu iskhilaafayaa kaasi biikhtilaafi alashkhaasi ashkhaas kala duwanaanshadooda dadka yaa ku kala duwan marka oo ninba waxaa weeyaan min xiina yasixu samaacuhu iyay dadka ku kala duwan yihiin wanaqala alqaadi ciyaad wuxuu soo guuriyey can ahli sancati sancadan xadiidka dadkeeda wuxuu ka soo guuriyey xuduudan wanaqala alqaadi ciyaad ana ahla asancati dadkan yani xadiidka yanii ahalka u ah xadaduu inay xadideen awala zamanin wakhtikan ugu horeeyo yasixu fiihi samaacu samaacu ku ansaxayo bihamsi siniina shan sano inay ku xadideen ayuu soo guuriyey wa calaa haada kan korkiisaana istaqara alcamalu camalku ku sugnaaday shan hadduu gaaro qofka inuu xadiidka dhegaysan karo taasaa marka camalka uu ku sugnaaday buu leeyahay wasawaabu sida sawaabkaas ictibaaru tamyiizi weeyaan sanad inaan la fiirinine tamyiiz in la fiiriyo qofkan inuu wax kala sooci karo ayb fain fahima alkhiaaba khiaabku hadduu fahmaayo waradda aljawaaba jawaabtana uu celinayo kaana mumayizan waa mumayiz saxiixa samaaci maqalkiisu markaa uu saxiix iyo ansaxayo wailaa haddaanu jawaab celin karinna falaa maya waruwiya waxaa la wariyey naxwu haadaa kan oo kale can muusa bni haaruun wa axmed bni xambal baa laga wariyey tamyiis inay ku dabdiyeen weliba iyaga markii la weydiiyey waxay yidhaahdeen idaa faraqa hadduu kala saari kara bayn alximaari waaddaabba siyaabahaas tamyiis unbay ka wadaan marka nin wax kala sooc le haddii uu yahay tamyiizkii baa marka lagu kala duwanaan karaa nina tamyiizkiisu toban jir iyo ku imaanayo mid lix sano mid toddoba sano mid basi tamyiizka unbaa ayaa daabit noqon kara <coughs> ayb qaar waxay wariyeen qiso marka haaruunurashiid wiil yar in loo soo geliyey oo loo keenay manquulaadka xifdiyey macquulaadkiina fiiriyey waxyaabaha caqliyaadka iyo nadariyaadka iyo wax badan ka gartay laakiin waxay yidhaahdeen wou aad buu ula yaabay hayra annahu idaa jaaca bakaa hayra annahu idaa jaaca yabkii haddii uu marka baahdo waa iska oynayaan ilmo yaryar waay sidaasay sheegeen calaa kullin tamyiizku waa sidii ilaahay qofka u siiya ka un baana marka laga fiirina tamyiiz haddii la gaaro samaaca loo qoraa marka qole marka sheekha marka laga dhegaysto kale axaadiidtaas samaacaadka la qoraayo dadka kitaabka dhegaystay la qoraayo waa lagu daraa qof kastoo mumayiz ah silsilada marka samaaca waa lagu dari jiray hadduu ka yaryahay sinu tamyiiz oo isagoo aan waxba garan kala garan karin meesha la keenana xuduuraa loo qoraa xuduur samaacaadka marka la qoro xuduur ayaa la qoraa xuduurkiia marka lagu daraa isagana ayb marka wuxuu leeyahay eh, sidaasuu marka uu sheegay ayb bayaanu aqsaami uruqi taxamuli اlxadiidi bayaanu aqsaami duruqi taxamuli اlxadiid xadiidka xambaaristiisa duruqdeeda lagu soo xambaarayo qaybaha caddaynteedii ayuu hadda kaga hadlaya halkan wamajaamicuhaa amaaniyatu aqsaamin wamajaamicuhaa meesha isugu imaanaysa duruqdaa amaaniyatu aqsaamin siddeed qaybood siddeed qayb yaa xadiidka lagu soo xambaaraa halkan marka wuxuu ka gelayaa eh, awjuhu taxamuli اlxadiid awjuhda xadiidka lagu soo qaato alwalu wejka koowaad samaacu lafdi shaykhi sheekha lafdigiisa la maqlo sheekha yacnii dhawaaqiisa iyo lafdigiisa dhegaysigeeda haddaad isaga ka maqasho afkiisa waa wej lagu soo xambaaro xadiid wa huwa imlaa'un samaacu min lafdi shaykh imlaa'un weeyaan yeerin iyo waayruhu wahayru اlimlaa'i min xifdin yacni uu ka yeeriyo ama uu ka sheego wa min kitaabin ow min kitaabin ama kitaab uu ka sheego ayb wa kullun minhumaa yani imlaaga iyo kayrkiisa yakuunu min xifdin ayuu ka ahaadaa lishaykhi u sugnaaday wa min kitaabinna waa ka ahaadaa ama kitaab tan koowaad yani samaacu lafdi shaykh sheekha lafdigiisa oo laga maqlo laba majlis baa looga maqli karaa majlis imlaa majlis imlaagu waa marka markuu isu soo diyaariyo sheekha oo usbuuciiba maalin ama laba intuu caqido aad isu soo diyaariyo axaadiid kooban ou sheego hal ama labo markaa intuu xadiidka soo qaato faahfaahin dheer uu ka bixiyo midda ugu sarraysa marka taas waa imlaagu maxaa yeelay imlaagu sheekhu waa issoo diyaarina hayrulimlaana waxaa weeyaan majlis aan imlaa ahayn oo dhowr isugu timaado oo markaa sheekh axaadiid yeeriyo axaadiid markaa uu akhriyo iyado marka waxay kaga duwan tahay imlaagu majlis caama ma aha kuwa kuwaasoo kale laakiin imlaagu waa majlis caam ah ayb wahuwa arfacu اlaqsaami cinda aljamaahiir wahuwa samaacu asamaac min lafdi shaykh arfacu alaqsaami qaybaha midda ugu sarrayn badan waayo cinda aljamaahiiri cinda jamaahiiri ahlilcilmi ahlucilmiga badankood agtooda qaala alqaadi ciyaad qaadi ciyaad waxa uu yidhi qaadi ciyaad kitaab wuxuu leey laydhaha alilmaac madbuuc waay laa khilaafa khilaaf kama joogo annahu yajuusu inuu bannaan yahay fii haada kan dhexdiisa lisaamici midkii maqlay an yaquula inuu yidhaahdo inay bannaan tahay khilaaf kama taagna fii riwaayatihi warintiisa xadiidka uu warinaya dhexdeeda xadaanaa inuu yidhaahdo wa akhbaranaa inuu yidhaahdo wa amba'anaa inuu yidhaahdo wa samictu fulaanan inuu yidhaahdo wa qaala lanaa inuu yidhaahdo wadakara lanaa inuu yidhaahdo wax khilaaf kama taagna ayb marba haddii sheekha afkiisa uu ka maqlay qaala alkhaiibu khaiibu اlbaqhdaadiy axmed bnu cali bni haabit waxa uu yidhi arfacuhaa tan ugu sarrayso samictu weeyaan arfacuhaa arfacu siyaqi اlأdaa fi samaaci min lafdi shaykh asamaac min lafdi shaykh alfaadda lagu gudanayo siiqooyinka lagu gudanayo tan ugu sarrayso samictu weeyaan uma xadaanaa waxadaanii baa ku xigto uma ahbaranaa ayaa ku xigto wahuwa kaiiru fi اlisticmaali wahuwa isagu yacni akhbaranaada kaiirun weeyaan mid aad u badan fi listicmaali isticmaalka ku badan ayb isticmaalku aad bay ugu badan tahay ayb qaar badan marka iyagu akhbaranaada unbayba isticmaalaan isxaaq ibnu raahaweyhi oo kale wa kaana haadaakan wuxuu ahaa qabla an yashiica intaanu shaacin ayb takhsiisu abaranaa akhbaranaa gaaryeelisteeda bilqiraa'ati lagu gaaryeelo cala shaykhi sheekha lagu akhriyo xulay akhbaranaada isticmaalkeedu aadu u badan yahay assamaac min lafdi shaykh xadiidkii od sheekh ka soo maqashay akhbaranaa inaad u isticmaasho aaday u badnaan jirtay laakiin markii waana inta aynan shaac bixin abaranaada in lagu gaaryeelo qiraa'a cala shaykh waayihii dambe yani waxaa soo baxday waayihii dambe yani waay aad waxay noqotay nooca soo socdo alqiraa'a cala shaykh ayaa loo isticmaali jiray akhbaranaada marka haddii qof uu akhbaranaa yidhaahdo waxaa loo qaadanaya qiraa'a cala shaykh ee samaac looma qaadan jirin oo yacni akhbaranaada waxaa lagu khasisay qiraa'ada marka intaan lagu takhsiisinin akhbaranaada waa la isticmaali jiray ee samaac min lafdi shaykh wixii lagu soo qaataa loo isticmaali jiru rabaa inuu ku dhaho xagga luqada akhbaranaa iyo amba'anaa iyo xadaanaa isku mid waay laakiin isdilaaxa culummadaa kala duway iyo afgaradkooda khabiib marka wuxuu leey samictu baa ugu sarrayso sababtay ugu sarraysaa maxay tahay sababta waxay tahay samictuda waxay aad uga fog tahay tadliis oo dhan wax tadliis la yidhaah oo samictuda u dhowaan kara male xadaanaada iyo akhbaranaada iyada tadliis waxaan ku soo marnay can iyo qaala in loo isticmaalay xadaanaa iyo akhbaranaa laftirkeeda see tadliis ugu soo dhowaanayaa waa u dhowaan karaa tadliis oo tadliis waxaa jira la yidhahdo tadliis اladaa atadliis yani oo waxaa jira la yidhaahdo tadliis اladaa alfaadda yani siiqooyinka adaha yaa la tadliisina tadliis lagu samayna xadiid ou maalan ijaazo ku soo qaatay ijaazo sheekhi kama maqlin laakiin waa loo ijaazeeyey waxaa la yidhi ajaztu laka ma fii kitaabii haada kitaabkaygan axaadiidta ku sugan waa ku ijaazeeyey waxay ahayd inuu yidhaahdo uu ku wariyo hadduu xadiid isticmaalayo eh, taxdiid xadaanii ijaazatan inuu qayday ahayd ama can iyo amba'ana hadda mutaakhiriintu say yeeli jireen iyo ama shaafahanii iyo ajaazanii iyo inuu yidhaahday ahayd mararka qaar ma samaynayo sidaas xadaanaa buu iska idlaaqay ijaazatantii buu ka tegayaa marka si haddii loo fiiriyo ninkan sheekha ninkan waa u sheegay xadiidka laakiin qaabka ugu sheegaa qaab ijaazo ah ee maahan qaab oo uu lafdi ahaan u maqlay halkaa marka tadliis tadliisuladdaa baa soo baxaya oo inuu yidhaahdo marka xadaanaa wixii ijaazo uu ku xambaaray inuu u isticmaalo xadaanaa iyo ahbaranaa ay isagoon qaydin abuu nucaym alasbahaani ayaa samay jiray sidaas kaana yudalisu tadliis aladaa ibnu xajar kitaabkiisa tacriifu ahli taqdiis bimaraatib almawsuufiina bitadliis uu ku sheegaa samictuda marka tadliisuladaa waa ka fog tahay samictuda oo ma dhici karta qofku yacnii alfaada isagoo xadiid ijaaze ku soo qaatay samictu ma dhihi karo hadduu yidhaa been buu sheegaya maxaa yeele samictu macnaheeda waan maqlay waay isagoo maqlin xadiidkan marka laakiin xadaanaa waa ii sheegay waay ijaaz ahaanu iigu sheegay waa noqon kartaa iyadoo lafdi muxtamalow sidaa ay uga fiican tahay ee arfacu alcibaaraat saasay samictu u noqotay marka aaday uga fogtahay tadliisku marka tadliis uma xadaanaa xadaanii ilaa akhirihiayb qaala waxa uu yidhi uma anba'anaa wanabba'anaa wahuwa qaliilun fi اlisticmaali wahuwa anba'anaa iyo nabba'anaadu qaliilun weeyaan mid aad u yar fi listicmaali xagga isticmaalka ku yar ayb qaala yani khaiib wuxuu yidhi qaaladan marka khaiib baa iska leh uma amba'anaa baa ku xigto wanabba'anaa baa ku xigto wahuwa qaliilun waa yar tahay fi isticmaalka way ku yar tahay ayb mutaqadimiinta iyaga amba'anaada iyo isku sii isticmaali jireen mutaakhiriinta amba'anaa wax ijaazo ay ku qaataan bay isticmaali jireen laakiin mutaqadimiinta xataa agtooda amba'anaada waa ku yarayd akhbaranaada iyo xadaanaadii u badnaayeen qaala shaykhu abu cumar wuxuu yidhi ibnu salax xadaanaa wa akhbaranaa arfacu min samictu samictu waa ka sarrayn badan yihiin min jihatin uqraa dhinac kale tadliiska iyo cabsidiisa markaan ka tagno dhinac kale xadaanaadaa sarrayso oo samictu ka sarrayso sababtay uga sarraysaa waa maxay xadaanaada iyada waxaa ku cad sheekhu inuu u qasday xadiidkan inuu maqashiiyo dadkan laakiin samictuda faa'iidadaa laga heli maayo waxaa dhici kartay leeyihin sheekhu inuu dad kale ugu talagalay adi unan kugu talagelino iska maqashay oo ila samictu waa maqlay waay derbigaas gadaashiisa adoo taagan baad maqli kartaa oon laguguba talagelin laakiin marka aad leedahay xadaanii xadaanaa sheekhu annagoo noogu talagalay oo noo sheegay waa dhinacaasay uga sarraysaa marka id maxaa yeelay yacni laysa fii samictu samictu kuma sugna dhexdeeda id laysa fii samictu samictu dhexdeeda dalaalatun yani id laysa dalaalatun tusitaan calى ana shaykha sheekhu rawaahu xadiidkan inuu wariyey iyaahu rawaahu inuu wariye xadiidka iyaahu isaga u wariyey yanii fii samictu kuma sugna dalaaladaa kuma jirta samictu bikhilaafihimaa bikhilaafi xadaanii bikhilaafi xadaanaa waahbaranaa iyada yani xadaanaa iyo ahbaranaa waxaa ku sugan sheekhu inuu ugu tala inuu maqashiiyo xadiidkan dadkan id cileh laysa fii samictu samictu dhexdeeda dalaalatun ma aha calaa anna shaykha sheekhu rawaahu iyaahu xadiidkan inuu wariyey isaga iyaga u wariyey bikhilaafihimaa bikhilaafi xadaanaa wa dhinacaasay marka uga fiican tahay inuu isaga kula khiaabay qofkan yani xadaanaada dhahaya inuu kula khiaabay kuma cadda samictuda iyada wa amaa qaala lanaa fulaanun ow dakara lanaa oo kale fakaxadaanaa bay la mid tahay hayra annahu laa'iqun laakiin waxay ku habboon tahay bisamaaci اlmudaakarati ayay laa'iq ku tahay hayra annahu laa'iqun ku laa'iqa weeyaanoo bisamaaci اlmudaakarati mudaakarada samaaceeda ayuu laa'iq ku yahay wa huwa bihi ashbahu ayb <coughs> ayb isagaasaana marka u ekaansho badan min xadaanaa uga ekaansho badan ayb hadduu sidaa isagu yidhaahdo marka qaala lanaa iyo dakara lanaada iyo waxay ku habboon tahay mudaakaraday ku habboon tahay majaalista laba nooca majlisna waa majlis taxdiid majlisna mudaakara w dadkii iyagaa xadiidka isku akrinaayo isku mudaakaraynaayo marka xaalat almudaakara waa tasaahulaan laakiin xaaladda imlaaga iyo majliska xadiidka ma ku tasaahulaan marka xaalaadkaas mudaakarada iyo kale marka ay jirto qaala iyo inuu isticmaalo qofka iyo qaala lanaa iyo dakara lanaa iyo inuu isticmaalo wanaagsan saasuu leeyahay qaala lanaa fulaanu ow dakara lanaa xadaanaa bay la mid tahay laakiin waxay ku sii haboon tahay oy ku fiican tahay mudaakara wix lagu soo qaato ayb saasuu marka u jeedaa وأma qaala lanaa fulaanu أw dakara lanaa faka xadaanaa oo kale weeyaan hayra أnnahu laa'iqun isaguse waa mid ku habboon bisamaaci اlmudaakarati mudaakarada samaaceeda yacni xadiidka aad mudaakarada ku soo qaadatay inaad qaala lanaa ku wariso yaa ku habboon yani taasay laa'iq ku tahay wahuwa bihi ashbahu min xadaanaa waana isagana wuu uga ekaansho badan yahay xadaanaada ayb oo marka qaala lanaada ashbahu bihi way uga yacni shabihitaan badan badan tahay way uga haboonaansho badan tahay min xadaanaada yani bihi bilmudaakarati wahuwadana marka qaala lanaada ama dakara lanaada ashbahu bilmudaakarati mudaakaraday u ekaansho badan tahay ku haboonaansho badan tahay min xadaanaa uga haboonaansho badan tahay wa awdacu lcibaaraati cibaaraadka tan ugu hoosayso qaala ow dakara weeyaan min hayri lii iyadoo aynan la soconin qaala lii iyo dakara lii iyo ow aynan la soconin wa huwa aydan kaasi kan qaala iyo dakarada iyo maxmuulun cala samaaci baa lagu xambaarayaa inuu qofka uu sidaa dhahayo qaala lii fulaan qofka uu leeyahay inuu ka maqlay baa lagu xambaarayaa goorma idaa curifa alliqaa'u haddii liqaha la garto inay wada kulmeen calaa maa taqadama sidii soo hormartay fii nawci lmucdali can iyo markaan ka sheekaynayna iyo qaalada iyo cancanada waa tii itisaal lagu xambaari jiray sida halkaa noogu soo hormartay marka qaala lanaa iyo dakara lanaa iyo haddii uu yidhaahdo itisaalaa lagu samaac baa lagu xambaarayaa waa goorma laakiin waa haddaanu mudallis ahayn liqana liqihiisana la ogaaday walow maratan laa siyamaa kumaba sii jirta in curifa haddii la gartay annahu laa yaquulu inuusan dhehaynin qaala ilaa fii ma samicahu minhu haddii weliba la gartay qofkaani qaala markuu dhahayo qaala lii fulaanun haddii istiqraa lagu fahmay haddii yacni bilistiqraa'i waatatabbuc haddii lagu gartay oo lagu fahmay inuusan qaala lanaa fulaanun ounan dhehaynin ilaa wixii ou maqlay mooyaane wax kale inaanu qaala lanaa fulaan uusan dhehaynin haddii sidaa la ogaaday weli kumaba sii jirto waa la iska qaadanaya iyadoo lidaalika masaladan bukhaari oo kale marka uu leeyahay qaala lii qaala lanaa hishaam ibnu camaar iyo xadiiii almacaazif halkaana marka ay tahay bukhaari tadliis laguma yaqaano hishaam ibnu camaar waa soo gaaray inuu la kulmay waa dhacday ibnu xasmi marka muxuu ku diidaa marka tadliisna laguma oga liqaana waa xasilay bukhaari waa u xasilay marka qaala lanaadiisu marka dhibaato ma leh marka meeshaas aad ugu gafay dad badanna waa ku si qaab daran bay ugu daydeen wakasal khaiibu khaiib wou gaar yeelay qaalada amla yani xamlahu xamla qaala dhaala xambaaristeeda cala samaaci bihi in lagu xambaaro xadiidka inuu soo maqlay in lagu xambaaro wakhasa alkhaiibu khaiib wuu khaas yeelo wuu gaar yeelay xamlahu qaalada xambaaristeeda cala samaaci lagu xambaaro bihi buu ku gaar yeelay yacni bi haadihi almacrifa yuu ku gaar yeelo in la ogaado qaala lanaa haddii uu yidhaahdo samictu inuu marka wixii uu maqlay un inuu u jeedo taasuu ku xambaaray markaa un in lagu xambaari karo marka biidaa waxaa weeyaan idaa curifa alliqaa'u soo shardi ma ahayn shardigaas khadiib isaga wuxuu leeya haddii lagu ogaado ninkan inuu ninkan ka maqlo ayb inuusan qaala dhihin ilaa wixii uu ka maqlay mooyaane haddii taa markaa la ogaado markaa baa la dhihi karaa lagu xambaari karaa samaacan wاlmacruufu sida macruufkaasi annahu laysa bishardi mooyaan shardi inaanu ahayn shardi yacni in la ogaado qofkaani qaala qofka dhahayo wuxuu maqlay keliya un inuu qaala ka yidhaahdo in la ogaadaa shardi maba ahan mar haddii qaala uu yidhi mudallis ounan ahayn liqaa uu suurtoobi karo maxmuul cala samaac samaaca un baa markaa lagu xambaaraya alqismu الثaanي qaybka labaad alqirاءaةu calى الشhaykhi sheekoo lagu dul akriya wayusamiyaha akaru lmuxadisiina muxadisiinta badankood waxay ku magacaabayaan cardan cardi cardi iyo qiraa'a cala shaykh isku mid wa sawaaun waxaa isku jin ah qara'ata akhrisayaa ow amase qara'a hayruka hayrka akhriyayaa wa anta adiguna tasmacu aad maqlayso min kitaabin kitaab xaggii ka akhriyayaa ow xifdin xifdi xaggii ka akhriyayaa xafida shaykhu shaykha ha xafidsanaadoamla ama yownan xafidsanaanin ayb idaa amsaka aslahu asal idaa amsaka aslahu asalkiisii haddii uu hayo huwa isaga ow amase iqatun nin iqa haddii uu haayo haddii asalkiisa sheekhu isaga uu hayo isma xafidisna laakin asalkiibau haystaa ama nin sheekho lagu kalsoon yaha u haayo kitaabkii ayb ayb intaasoo dhan marka qiraaca cala sheekh ama adiga akhrisaya hayrkaa akhriyayaa haddii aad dhegaysatid kitaab ha laga akhriyo ama xifdi ha laga akhriyo sheekhu ha xafidsanaado yaanu xafidsanaanin idaa amsaka aslahu sheekha asalkiisa haddii uu haysto huwa isaga uu haysto ow amase iqatun ama nin iqaaba hadduu haayo asalkii adaan haddii la xifdisnaya dhib male haddaan la xifdisnayn laakiin kitaabku waa inuu ama sheekha haysto ama qof iqaa inuu haayo taa marka waxuu uga baxay suuradeeda wahiya riwaayatun saxiixatun wahiya qiraa'adu alqiraa'atu cala shaykh riwaayatun saxiixatun weeyaan riwaayo saxiixa ah bilaa khilaafin khilaaf la'aan fii jamiici daalika intaas dhammaanteed aan soo sheegnay ilaa maa xukiya wixii la sheegay can bacdi man qof dadka qaarkood laga sheegay laa yuctadu bihi aan la tirsanin khilaafkooda qolooyin iyagu aan la tirsanaynin waxay sheegeen mooyaane dabcan qolooyinkan waxa ay sheegeen qaar la tirsanayaan ku jiro abu caasim الnabiil iyo yaa ka midoo laga wariyey sheekhu marka wuxuu leeyahay alqiraac cala shaykh waa sax sheekh lagu dul akhriyaa saa wax looga qaato wax jira weeyaan waana saxiix eh, ahlucilmigana marka saasay ku tageen khilaaf la'aan buu leeyahay waxayna u deliishadaan qisadii dimaam ibni aclaba ninkii la dhihi jiray nin rasuulka erga ergey ou soo dirayaa u yimid diintiibuu soo gaarsiiyey waa yimid nebigu u yimid markaasu wuxuu yidhi ninkan nin meeshaa ka yimid waaye rasuulkaaga uu noo sheegay ninkaad soo dirtay sidaa iyo sidaa allaahi amaraka ilaahay maasaa ku faray nebigu haa buu dhahayay wuxuu noo sheegay inaan maalkeenna siko ka bixinno ilaahay maasaa ku faray haa ilaahan kugu dhaarinaya ma allaa ku faray haa intaa markuu sheeg kadib waa iska tegey qiraa'a cala shaykh oo kale taasay u deliishadeen marka yacnii ninkan awaamir sharci ah buu nebiga ku dul akhriyey nebigana waa u qiray saasuuna uga qaatay marka xadiidkaas ayb a'immaduna marka waa u badan yihiin sidaa inay saxeex tahay waاkhtalafuu waxay isku khilaafeen fii musaawaatiha qiraa'adu inay la siman tahay lisamaaci samaaca wejkii koowaadon sheegnay lisamaaci min lafdi shaykhi maqal sheekha yacnii afkiisa xadiidka laga dhagaystay laga maqlay inay la siman tahay yay isku khilaafeen samaaca iyo qiraa'adu ma siman yihiin wa rujxaanihina waa isku khilaafeen warujxaanihi warujxaani samaaci samaaca inuu raajixsan yahay calayhaa cala alqiraa'ati uu ka raajixsan yahayna waa isku khilaafeen warujxaanihaana way isku khilaafeen iyada warurjuxaan ilqiraa'ati qiraa'ada raajixnimadeeda calayhi cala samaaciba ay ka horayso saddex khilaaf ah marka inay siman yihiin in samaacu horeeyo oo qiraa'ada ay dambayso laga xoog badan yahay iyo inay qiraa'adu horayso samaac dambe ay saddexdaaba isku khilaafeen fa xukiya alwalu kan horaa la sheegay can maalikin baa laga sheegay waasxaabihi iyo wa ashyaakhihi baa laga sheegay inay isku mid yihiin qiraa'a iyo samaac wamucdami culamaai اlxijaazi baa laga sheegay wاlkuufati wاlbukhaariyi wagayrihim bukhaari kitaab اlcilmi min saxiixii waaba baabaystay inay isku mid yihiin laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahy isku midkan iyo alfaadan marka ahbaranaada amba'anaada iyo waxaa weeyaan ibnu xajar wuxuu leeyahay waa qabla intaan kutubtan musطalaxa iyo la dawinin oo shuyuucan aan la helin isku mid camalay ahaayeen saasaa loo badnaa laakiin markii dambe iyagu samaaca iyo iyo iyo qiraa'ada samaaca kow laga dhigay wahaani kan labaad kan labaad waa maxay rujxaanu samaaci cala alqiraa'ati samaacu inuu kow yahay qiraa'ada markaa laga raajixsan yahay wahaani kan labaadna can jumhuuri ahli sharqi baa laga wariyey ahlu sharqiga culamaau eh, almashriq yaa laga wariyey wahuwa صaxiixu kanaana صaxiixa buu yidhi alimaam الnawowi ibnu صalax samaaca inuu koow yahay qiraa'adu ay ku xigto wاhaaliثu kan saddexaad qiraa'adaaba horaysa in la yidhaha samaaca dambeeyo can abi xaniifata laga wariyey wabni abi di'bin iyo wagayrihima wa riwaayat can maalik riwaayo imaam maalik laga warinayana waa way tahay sidaakhilaafkaasuu marka kuu ishaaray oo kuu tilmaamay wabilahi towfiiq sal alla slam ala nabiyina mxamed wala ali sahbi